alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira waxaynu ku soo jiray mawduucii ku saabsanaa zamanulxaydka ayaynu ku soo jirray marka culammadu way isku khilaafeen saynu hore u soo sheegnay sinniga ugu yara ama da'da ugu yara dumarku xaydaan waxaana ku sugan aqwaal badan masaladuna wax nas ah oo caddaynaya da'da ugu yar ma jiro haddii nas lahayo naskaa kala furan lahaa waxa ugu badana culammadu cuskanayaan waa istiqraac in dumarka la raacraaco akhbaartooda la ururiyo la yidhaahdo wakhti gabadhi xayd ku aragto da'dee ugu horrayse akhbaartaasaa la soo ururinayey istiqraa' baa la yidhaahdaa istiqra'ga iyo tatabbucaas ayaa xukunka lagu dhisay oo culammadu ku soo saareen waxaanay soo naqliyeen culammadu sagaal jir kollay dumarku inay ku xaydaan qaarkood oo imaamu shaafici raximahullahu wuxuu yidhi dumar aan maqlay da' ay ku xaydaan kuwa ugu deg degdega badnaa waxay ahaayeen nisaa'u tihaama tihaama dumarkeeda tihaama waxaa la yidhaha dhulkan godan baa la yidhaahdaa ee xijaas ka mid tahay oo waxaa loo qaybiyaa dhulka najdi meel taagan iyo tihaama meel hoosaysa marka maka iyo madiine iyo nawaaxigeedu waxay ka mid tahay tihaamay ka mid tahay marka yagana da'dan ku maqlay inay ku xaydaan ee ugu degdega badani waa sagaal jirka marka tatabucii iyo istiqraagii taa waa la soo naqliyey mashaayikh kalena waa sheegeen laakiin da'ahan yar ee intaa ka yar ay bacdi sheegayaan wax naqli ah oo saxiixa looma hayo mana aha sagaalku mutacayin ma ahee waxaa laga hadlayaa da'da ugu degdega badane ugu horraysaa laga hadlaya aqwaasha aadka qariibka u ah waxaa ka mida yacnii lix sano waa ku xaydi kartaa iyo toddoba sano waa ku xaydi kartaa iyo ashyaada noocaas ah daliilla looma hayo naqli saxiixoo loo soo naqliyey oo la yidhi waa dhacdayna lama hayo saas aawadeed badanka culammadu waxay iska ictimaadaan inay sagaal jir tahay da'da ugu yar laakiin maadaama aynay mustaxiil ahayn inay ka yaraan karto ama wax ka dhinmi karaan bay culammada qaarkood yidhaahdeen qaacidada baabka isku meel ha la mariyo oo ha la yidhaahdo wujuudkuunbaa loo eegaya oo markii ay sugnaato in da'daa lagu xayday oo dhiiggii xaydku ku yimi waxaa la ictibaarinayaa xayd haddii aynay sugnaanna dee xayd lama ictibaarinayo dhiigga xaydka iyo dhiigga istixaadaduna waa kala duwan yihi oo dhiigga xaydku waa dhiig macruuf ah oo marka waxa la garanayo oo dumarku ay garanayaan oo yaqaaniin waxaa lagu garanayaa xilligiisa iyo zamankiisa iyo sida uu yimaado waxaa lagu garanayaa waxyaalaha weheliya oo ama alamka ama wax la mida waxaa lagu garanayaa calaamadaha uu leeyahay oo ay ka mid tahay midabkiisa oo ay ka mid tahay urtiisa dhiigga kale waa ka ur badan yahay oo lama ur aha waa ka midab duwan yahay oo lama midab aha xataa waxay culammadu yidhaahdaan dhiigga xaydku ma xinjiroobo halka dhiigga kale ka xinjiroobayo markiiba isla markiiba isbeddelaya marka waxa uu tilmaamay sheekhu raximahullah sidaa daarimi sheegay oo ah marka wujuudka un la eegaayo oo qadar kasta iyo xaal kasta iyo da' kasta oo dhiiggaa laga helo in la ictibaariyo inuu dhiiggii xaydka yahay inay waajib tahay sidaasaa saxiixa waana sida uu doortay sheekhulislaam ibnu taymiya marka famataa ra'at ilunsa alxayda fa hiya xaa'id markastay dhiigga xaydka aragto waa xaa'id wasfi dumarku ay la gaar yihiin maadaama uu yahay taa'ul faariqa waxba uma baahna way soo naqliyeen culammadu xaa'idun iyo xaa'idatun labadaba in la yidhaahdo bacdina waa naqdiyeen xaa'idatun in la yidhahdo oo waxay yidhahdeen mar haddii aan dumarkii cidinla wadaagin ta'dii faariqada ahayd uma baahna ee waa in xaa'idun keliya la yidhahda inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen awsaafta dumarku ay la gaarka yihiin marka loo jeedo way ku dheehanto hadday ku dhex sugan tahay haddii loo jeedo waa in ta'da la geliyaa laakiin haddii loo jeedo inuu ka dhacaa suuragal ah haddii laga tilmaamaayo laakiin hadda mutalabiso inay kutoo ku dhex jirto aan laga tilmaamaynin markaa lama gelinayo tafsiilkaasay culammada qaarkood ay la yimaadeen waana sida ibnu maalik laftiisu uu maray wamaa min asifaati bilunhaa yukhaas can in istahnaa lianna lafda nas waxaysu macna alficli yunwataa tarid kadii hadan murdicatun tiflan welid ayuu ibnu maalik ku odhanayaa kaafiyada wixii sifaada ee dumarku ay la gaarka yihiin ta'dii waa laga maarmayaa waayo sheegista la sheeguu nas iskaga yahoo ku cad yahay marka la yidhaahdo xaa'id waxaa la garanayaa inaan markaa dee rag aanu xaydin baa la garanaya saas aawadeed cidda la sheegayaa gabadhuun inay tahay waa la fahmaya waa la garanaya idan waxay noqonaysaa xaa'idun keliya la yidhahdo waxaysu macna alficli yunwataa tarib marka macnaha ficilka loo jeedo oo laga tilmaamaayo mutalabisay ku taho way ku dhex jirtaa waa taaliqa waa intaada la raaciyaa yacanii talaaqii haddaa bay furan tahay waa xaamila haddaabay sidaa waa xaa'ida hadday xaydkii ku sugan tahay ta'da markaa ha la raaciyo xaysu macna alficli yunwataa tarib kadii hadan murdicatun tiflan weli wuxuu u deliishaday aayadda yowma tadhalu kullu murdicatin camaa ardacat oo murdicin lama odhane murdicatin baa la yidhi sababta loo yidhi waa maxay waxaa loo jeedaa sha'nuha alirdaac loogama jeedo oo inay wax nuujisaa ka suuragal ah muraadku maaha ee waxaa loo jeedaa mutarabbisatun bilirdaac hadday ku dhex jirtaa nuujintiioo ilmihii baabay marka afka ugu haysaa hadduu jaqayaa yacnii hooyadu hadday ilmaha afka u geliso naaska oo uu qabsado waxay kaga mashquulshaa waa adagta wax adag uunbay kaga mashquulaysa laakiin intaynay afka u gelin waa dhici kartaa inay ka mashquulsho waa suuroobi kartaa wax sahlanba ay kaga mashquulsho laakiin hadday afka u geliso shay culusuunbaa markaa ka mashquulinaya marka waxaa loo jeedaa waa mutalabisatun bilirdaac baa laga tilmaamay sida saxiixa ah culamo kalena ay sheegeen waa in markaa lafteeda ay tahay jaaza wajaaza oo in la geliya ta'duna inay bannaan tahay in laga reebaana ay bannaan tahay waxaana u daliila axaadiista badan ee nebiga sala allahu aleyh wasalam ka soo aroortay ee sheegaysa yacni xaa'id tilmaamaysa oo aan lagu hayn axaadiista mid qura iyadoo ta'du la socoto loona jeeday in badanoo ka mida ah, inay xaydkii ku dhex sugan tahay muraadka looga jeeday ay ahayd wa in kaanat duuna tisci siniina aw fawqa khamsiin haba ka yaraato sagaal sano amaba ha ka weynaato konton sane eh waxaa la ictibaarinayaa inay xayd tahay baa la ictibaarinaya oo siday culammadu isugu khilaafeen da'da ugu yar ee gabadhu ku xaydi karto bay isugu khilaafeen da'da ugu weyn ee gabadhi ku xaydi karto markaasaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen konton jir baa ugu weyn ka badan ma jirto bacdi kalea ka sii badiyo waxay dhahen maya shan iyo konton baa ugu weyn inay gabadhi ku xaydo ka badan ma jirto bacdi kalea ka sii badiyo waxay yidhaahdeen maya lixdan jir baa ugu weyn oo dumarka qurashiyaadka ahi ee quraysh ahi iyagu ilaa lixdan jirka waa dhacdaa inay ku dhalaan kuna xaydaan laakiin dumarka kale maya asar sidaa lagu soo wariyey waa jiraa oo caynkaa tilmaamaya mashaayikhda qaarkood waa wahmiyeen oo waxay u qaateen xadiis marfuuca inuu yahay oo weliba saxiixu muslim ku sugan markaasaa waxay u soo naqliyeen inuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa talidu lisittiina sana ila alqurashiya lixdan jir kuma dhasho gabadh quraysha mooyaane gabadh kale xadiiskii nebigaa saasa buuri fii saxiixi muslim baana ku sugan arrinkaasina waa wahmi waa khalaq waa wahm marka haddii ay kugu soo baxdo ha ku kedsoomin asarka sidaa sheegaaya mashaayikhda qaarkood waa soo naqliyeen waxaanay u tiiriyeen zubayr ibnu bakkaar inuu yidhi qaala bacduhum ma odhan waa xadiis marfuuca ah. zubayr ibnu bakkaar ayaa wuxuu yidhi qaarkood baa sidaa yidhi marka asar inuu yahay weliba aanuu magacaabin ciddii tidhi ayuu markaa sheegay iska daa marka waxaweyn inuu xadiis yani saxiix inuu ku yimiye ama xadiis muslim ku sugan inuu ku yimiye marka saas aawadeed taasi mid sugan maaha marka da' mucayana laguma xadidayo culamada qaarkood lixdanka waaba ka sii badiyeenoo waxay yidhahaan may ilaa toddobaatan da'da ugu badan gaadhsiinno waa dhici kartaa mustaxiil ma aha laakiin wakhti ka dambeeya ma suuragala khulaasadu waxay tahay waxaa la eegayaa wujuudka haddii xayd joogo xukunkiisu waa joogaya da' kastaaba ha sugnaato wa in kaana duuna tisci siniina aw fawqa khamsiina marka kolley waxa baciid ah sagaal jir wax ka yar inay ku xaydo waayo waxaa laysla oggol yahay gabadhu hadday xaydo inay qaan gaadhay waa laysla oggol oo xaafid ibnu xajar alcasqalaani waxau yidhi culammadu waxay ku ijmaaceen xaydku inuu buluuq yahay iyo qaangaadhnimo nisbada dumarka inuu buluuq u noqonayo oo gabadhu hadday xaydo inay tahay baaliqa mid qaangaadhayna haddii la yidhahdo waa qaangaadhaynaa axkaamtii oo dhan baa ku waajibaysa hadday tahay salaaddii hadday tahay soonkii axkaamtii waxay noqonaysaa inay baaliqaadka la mid saasay noqonaysa dee waana ilmo yar marka lix jir miyaa qaangaadh noqonaya oo takaaliiftii la odhanaya waa fuulaysa waa arrin markaa bucdi ku jiro laakiin culammadu calaa kulli xaal waxay yidhaahdeen fardan wa taqdiiran hadday dhacdo da'daa wax ka yar sagaalka ah inay gabadhu ku xayddo xayd baa la ictibaarinayaa inay qaangaadh loo aqoonsanaya axkaamtana waa laga tartiibinayaa waa hadday dhacdo haddaynay dhicin ilaahay basal da'da kale ee markaa weynaanshaha isaguna waa saasi leeg waxaa loo eegayaa uun ilaa inta xaydku joogaa la eegaya wadalika lianna axkaama alxaydi callaqaha allahu wa rasuuluhu calaa wujuudi sababtuna waxay tahay axkaamta xaydka ilahay wuxuu ku xidhay rasuulkiisuba calayhi asalaatu wasalaam jiritaanka xayd ku jiro walam yuxadid illaahu wa rasuuluhu lidaalika sinan mucayanan ilaah iyo rasuulkiisuna uma xadidin uma goyn da' gaar ah uma jarin oo ilaa wakhtigaas ayaa gabadhu xaydaysaa xagga dhammaanshaha ilaa wakhtigaas baaxna xagga bilowga ay xaydaysaa wakhtigaa laga soo bilaabo ayaa ugu horraysa gooray xaydo ka hor xayd ma jiro labada midna lama hayo taxdiid xagga ibtidaagiyo bilowga ah iyo xagga intihaagiyo dhammaanshaha ah labada midna lama hayo fa wajaba arujuucu fiihi ila alwujuud waxaa waajibay in jiritaanka loo noqdo alladii culliqat alaxkaamu calayh jiritaankaas oo axkaamta lagu xidhay yani aayaadkii axaadiistu marka axkaamta xaydka ay ka warramayaan waxay sheegaanuun xaydka laftiis xaydkaa markaad hesho yacni sidaa iyo sidaa yeel yacni markaa lama odhan wax kaloo ziyaadaa looma sheegin jiritaanka xayd jiro ayuunbaa loo sheegay marka xaydku go'o ay gabadhii ka daahir noqotana xukunka ka dhalanayaa loo sheegay wayas'aluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan faactazilu nnisa'a fi lmaxiid xayd hadduu jiro ka dheeraada wujuudkii baa lagu xidha walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna adilada kalena waa la mid wa taxdiiduhu bisinin mucayanin yaxtaaju ila daliilin min alkitaabi aw isunnah yacnii xadidaadda lagu xadidayo oo lagu sarjarayo da' gaar ah oo la odhanayo da'daa kama horrayn karo kamana dambayn karo la odhanayo labada geesood daliil buu u baahan yahay daliilkaasoo kitaabka ka mida ama sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam ka mida mar haddaan deliilkii lahayn waxay noqonaysaa inaan da' mucayana la goyn karin walaa daliila fii dalik daliil labada geesood midnaba xadidayaana ma jiro laa min xaysu alibtidaa walaa min xaysu alintihaa hadday tahay xagga bilowga iyo hadday tahay xagga dhammaadka midnaba daliil xadidaya oo goynaya wakhti mucayana lama hayo wa ama almaqaamu ahaaniy maqaamka labaad miya wa huwa muddatu lxaydi waa zamanka iyo wakhtiga xaydku uu joogayo ay miqdaaru zamanihi wuu sii fasiray oo wuxuu yidhi waa wakhtigiisu qadar ku ahaanayo xagga kasrada iyo xagga qillada intee maalmood buu xaydku joogi karaa intee ugu yar intee ugu badan zamanulxayd intee ugu yar inteese ugu badanaysa faqad ikhtalafa fiihi alculamaa'u ikhtilaafan kabiiran culammadu waa isku khilaafeen iskhilaaf fara badan bay isku khilaafeen calaa naxwi sittati aqwaalin aw sabca waxay isugu khilaafeen ilaa lix qowl ama toddoba qowl ayay isugu khilaafeen qaala ibnu lmundir wa qaala taa'ifatun laysa liaqali alxaydi walaa liaksarihi xaddun bialayaam daa'ifo culammada ka midii waxay yidhaahdeen ibnu mundir baa soo naqlinaya uma sugnaan xaydka inta ugu yar walaa liaksarihi iyo inta ugu badantoonna xaddun bilayaam xadayn maalma lagu xadeeyaa uma sugnaan oo la yidhahdo intaasay gabadhu xaydda oo ugu yar ama ugu badan midna xad male qultu wa haada alqawlu ka qawli daarimiyi asaabiq wuxuu yidhi sheikhu wa haada alqawlu qowlkani ka qowli daarimiyi saabiq hadalkii daarimiyi hormaray ayuu la mid yihi wa huwa ikhtiyaaru shaykh alislaam ibnu taymiya shaykhulislaam ibnu taymiya siduu doortay weeyaan wa huwa asawaabu sheikhu wuxu uhi waa sida saxan ee sawaabka marka aqwaal bay culammadu isugu khilaafeen xagga marka laga eego qadarka ugu yar ee gabadh xaydi karto iyo qadarka ugu badan mid walba aqwaal badan baana ku sugan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen qadarka ugu yar ee gabadh xaydi kartaa waa maalin aqallu zamanihi waa yowmun bacdi kale waxay yidhahdeen waa yowmun waleylah qadarka ugu yari waa habeen iyo maalin habeen iyo maalin baa ugu yar shaaficina waxaa laga soo naqliyey labadaa qowl mid walba inkastoo culammada qaarkood laba qowl ka kala dhigeen culammada qaarkoodna ay yidhaahdeen yowmun markuu yidhi wuxuu u jeedaa ikhtisaar buu hadalka ku sameeyeye siduu mawdica kale ku yidhi yowmun wa leylah ayaa muraadkiisu yahay xanafiyadu waxay qabaan zaman gabadi xaydo waxaa ugu yar saddex maalmood iyo saddexdooda habeen wixii ka yari xayd maaha iyaga agtooda aqalu zaman alxayd eh, waa saddex maalmood waxayna sidaa u cuskadeen xadiis daciifun jiddan ah bal culammada qaarkood ay yidhahdeen waa mawduuc riwaayaad kala duwan waa leeyahay laakiin kulluhaa wax sugan maaha dacfigeeduna waa daran yahay xadiiska caynkaasaan sugnayn ee dacfigiisu weliba daran yahay ayay waxay yidhahdeen xadiiskan baa masalada noogu daliil ah xadiiskanna waa xujjatun cala ashaaficiyi shaafici xujuu ku yahay dee xujo bal ha ku ahaadee marka hore sixadiisa sug haddaan sixadiisuba kuu sugnayn muxuu xujo kugu noqdaa ila waxaan sixadiisa lagula ogayn inaad tidhaahdo deliil cad bay ii tahay dee waxaa ka horraysa marka hore deliilnimadiisa sug dee maba sugnaba waxyaalo kale waa dooneen qudheeda inay u deliishadaan inay saddex maalmood ugu yar tahay sida xadiiskii sheegayey tadacu asalaata ayaama aqra'iha waxay yidhahan ayaam waa la jamciyey ayaam baa layidhi markii la jamciyeyna jamaci waxaa ugu yar saddex maalmood xadiiskaa laftiisu deliil uguma jiro ibnu abilciz isagoo kitaabkii hidaaye sharxaya waxau yidhi xadiiskaasi daliil maaha labada xadiis buu ka jawaabaya kitaabku sharxayana waa kitaab alhidaaya alhidaaya waa kitaab fiqiga xanafiye u qoran calaa madhab alxanafiya ah marghiinaani sheikh la yidhahdaan iska leh waana kitaabay xanafiyadu aad uga daba dhaceen oo shuruux fara badan leh aadna ay u ammaanaan culamo badan baana sharxday shuruux aad u fara badan buu leeyey halka minhaajka ugu jira shaaficiyada ayuu xanafiyada ugu jiraa ama halka mukhtasaru khaliilku ugu jiro maalikiyada ayuu ugu jira ama matniga khiraqigu halkuu xanaabilada ugu jiro marka mid ammaanaya uu yidhi ina alhidaayata kaalqur'aani qad nasakhat maa sannafuu qablaha fi sharci min kutubi hidaayadu qur'aankay la mid taho sida qur'aanku kutubtii hore u nasakhay ayaa hidaayaduna kutubtii hore fiqiga laga qoray ayuu wada nasakhday wixii hore dhan ka guur hidaayuun qabso saaxibuulhidaaya kitaabkiisa marka waxa sharxay oo culammada sharxday ka mida ah ibnu abilciz wuxuu u bixiyey atanbiih cala mushkilaat alhidaaya awalu tabca ber dhoweed baa la daabacay waa matbuuc fii khamsi mujalladaat baa lagu daabacay markuu soo maro hadalka ku saabsan xadiiskani xujuu shaafici ku yahay ka hore wuxuu odhanayaa shayga ruux xujo ku ah ibnu abilciz baa odhanaya isagoo xanafiyu lmadhab ah laakiin mutacasib maaha waa mutabic wixii deliilka khilaafa waa ka leexanaya deliilku raacaya wuxuu odhanayaa shaygu hadduu ruuxa xujo ku yahay waa inuu kula qiraa inuu marka hore sugan yahy haddaanu kulaba oggolayn inuu sugan yahayba muxuu xujo kuugu noqdaa xadiiskanna ma sugnoo dee culammadu waxay sheegeen markaysaga inaanu sugnayn bal qaarkood waxay yidhahan waa mawduuc kan kalena waa ka jawaabaya wuxuu leeyahay tadacu salaata ayaama aqraa'iha waxa weeye waa qadiya mucayana oo kama dhalanayso ilaaba ilaa inay mar walba ayaama xaydayso yacanii waxa weeye wuxuu u wadaa sidii qaalibka ahaydba inay dumarku maalmo xaydaan ah marka sidii haalibka ahayd haddii loo sheego oo xaaladdaa taagnayd waafaqsan dee noqon mayso mar walba inay sidaa tahay dabeedna wuxuu soo qaatay deliil faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar ayaam ukhar buu allah yidhi hadduu ruuxu maalmaba de aanu afurinee maalinu keliya afuray oo cudurdaar u afuray dee maalintuu qallaynaya soo maa mise waxa laodhanaya ilaaba illaa maalmaad qallaynaysa ila ilaahay ayaam buu yidhi marka sida halkaaba aanay ilaaba ilaa maalmo lo odhanaynin ee de wixii markaa ay xaaladdu noqoto ay tahay bay tanna noqonaysa marka wax xujiya kuma jirto marka saas aawadeed qowlka saxiixu wuxuu noqonayaa tirada la odhanayo tiradaasaa ugu yar oo sugan ma jirto xagga badnaanshaha lafteeda culammadu waa isku khilaafeen xanafiyadu waxay yidhaahdaan toban maalmood baa ugu badan wixii toban ka badan hadday gabadhu caado hesho waxaa loo aqoonsanayaa tobanka wixii ziyaado ka ah damu istixaada laa damu xayd tobankaa maalmoodna isla xadiiskii baa sheegayey aynu soo sheegnay saddexda maalmoodna sheegay ayaa qadarka kalena tilmaamay markaa saasaan iyaduna u sugnayn ahlucilmiga qaarkood haddaba waxay mareen oo jumhuurku ay ku tageen gabadhi inay xaydo waxa ugu badan shan iyo toban maalmood ka badan ma jirto shan iyo tobankaa maalmoodna waa sida shaafici laftiisuna uu qabo culamo kalena ay la qabaan waxay yidhahdeen waa raacraacnayoo dumarkii baanu waraysannayoo lama sheegin gabadh shan iyo toban maalmood ka badan xaydday lama soo naqlin marka marba haddii aan la sheegin intaa wax ka badan al aslu cadamu asalku waa inaan jirin saas aawadeed waxay noqonaysaa wixii ka badan inaan la xisaabinayn oo laga soo qaadayn inuu xayd yahay saasay noqonaysa bacdii kale culammada ka mida ah waxay yidhaahdeen maya ilaa toddoba iyo toban maalmood xaydku waa jiri karaa toddobiyo toban ka badan ma jirto ee ugu badnaan waa toddobiyo toban saasay culamada qaarkoodna ay mareen wuxuu yidhi ibnulmundir waxay soo gaadhay dumarka maajishuun aa beled inay xaydaan toddobiyo toban maalmood wuxuu kaloo yidhi imaam axmed baa waxaa lagu yidhi xaydku labaatan maalmood waa noqdaa markaasuu yidhi maya laa fa inna akhara maa samicnaahu sabcata cashara yowman waxaannu maqallay in gabadhi xaydo ee ugu badani waa toddobiyo toban maalmood wa xakaa cabduraxmaan ibnu mahdi can rajuli yasiqu bihi wa yusni calayhi khayran annahu yacrifu man taxiidu sabca casharata waxuu kaloo ibnu mundir soo naqlinayaa cabdiraxmaan ibnu mahdi inuu yidhi oo ka sheegay ninuu ku kalsoon yahay khayrna ku ammaanayey inuu garanayo gabadh xayday toddobiyo toban maalmood saddexdaa arrinba ibnu mundir waa soo raraya kitaabka uu ku soo naqlinayaa waa alawsat weeye saas aawadee ibnu xasmi waxau yidhi toddobiyo toban maalmood baa ugu badan in gabadhi xaydo waana riwaaya can imaam axmed riwaaye can imaam axmedna saasay ku sugantay riwaayo kale waxay waafaqsantahay shaafici inay shan iyo toban ugu badanta marka laba riwaayo ayuu leeyihi waana riwaaya can imaam axmed in toddobiyo tobankaas maalmood ugu badanta ibnu xasmi wuxuu yidhi waxaanu ku nidhi toddobiyo toban maalmood baa ugu badan wax intaa ka badan wax yidhi ma jiraan sidaas aawadee ijmaac baa ku sugan toddobiyo toban maalmood wax ka badan inaan xayd jirin waa bilijmaac waayo cid tidhi ma jirto khabar ahaanna lama soo naqlin intaa wax ka badan qolada shan iyo tobanka markuu radinayana wuxuu yidhi markaad tidhaahdeen shan iyo tobanbaa ugu badan ma mustaxiil baa ka badan in markaa inay xaydaan isagoo hadda wuxuu cuskanayaa dee in naqli uu jiro toddobiyo tobanka lasoo naqliyey ka badanna cid soo naqlisay aan lahayn calaa haada culammada qaarkood waxay doorteen in qadarkaa toddobiyo tobanka ah maadaama wax ka badan cid tidhiba aynay jirin naqli lagu soo naqliyeyna aynay jirin gabadhi inay xayday in wixii ka badan aan xayd la ictibaarinayn ee toddobiyo tobankaas ugu badantay culamada qaarkoodoo yidhi saddexiyo toban baa ugu badan waa jirtaa laakiin calaa kulli xaal aqwaasha badankooda waxay noqonayaan daciif haddii tiro lagu xadidayo waxa ugu roon toddobiyo tobanka haddii kale wujuudka uu shiikhu sheegayo culammada qaarkoodna ay doorteen waa in la cuskadaa sheikhu wuxuu yidhi wa huwa sawaabu qowlkan inaan xad mucayana lagu xadidayn xagga maalmaha waa ka saxan liannahu yadullu calayhi alkitaabu wasunnatu waalictibaar waayo waxaa ku tusinaya kitaabka qur-aanka waxaa ku tusinaya sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa ku tusinaya qiyaaska saxiixa ictibaar waxaa loo jeedaa alqiyaas saxiix faactabiruu yaa uli labsaar yani waxaa laga deliishaday qiyaaska ayaa laga deliishaday faaldaliilu alawalu qawluhu tacaala wayas'aluunaka can ilmaxiid waxay ku su'aalayaan xaydka wayas'aluunaka cani ilmaxiid ay cani ilxayd waa masder miimi ah xaydkay ku weydiinayaan dhiigga caadada qul waxaad tidhahdaa huwa adan dhib weeye ama mid dhib u saaxiiba weeyaan faactasilu annisaa'a fi lmaxiid ka dheeraada dumarka ay fii makaani xaydihinna ama fii zamani xaydihinna dumarka ka dheeraada meeshay ka xaydayaan yacni markaa ka dheeraada macnaa ha u tegina markay xaydka ku sugan yihiin walaa taqrabuuhunna haw u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay ka daahir noqdaan haw u fa jacala gaayata almanci hiya uhra wuxuu ka yeelay kama dambaystii diidmada la diidaayo yoolka ay ku dhammaanayso diidmada la diidayaa hiya tuhra inay daahirnimada tahay ayuu ka yeelan walam yajcal ilgaayata mudiya yowmin wa leyla kama yeelin haayaday ku dhammaanaysaa habeen maalin inay tagto lagama yeelin walaa alaaata ayaam saddex maalmood inay tagaanna lagama yeelin walaa khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood inay tagaanna lagama yeelin fadalla haada cala anna cillata alxukmi hiya alxaydu wuxuu kaasi ku tusiyey in cillada xukunku uu yahay xaydka xukunkan cilladiisu inuu xaydka yahay xaydkii la helyaa xukunkani waa joogaa faactasilu nisa'a fi lmaxiid xaydkii la waayaa xukunkani ma joogo wujuudan wa cadaman xagga joogitaanka iyo xagga maqnaanshaha mid walba wuxuu arrinku ku xidhan yahay xaydka laftiisa hadduu joogo axkaamtu waa ka dhalanaysa haddaan xaydku jooginoo xaydkii la waayana oo uu tagana oo ay gabadhii ka daahir noqoto naqaagii ay hesho waxay noqonaysaa in xukunka kale ka dhalanayo waa inay laazim noqonaya in laga dheeraado ay bannaanaanayso istimtaaceedii iyo tegitaankeedu u bannaananayo in loo galmoodaa ay bannaanayso ninkeeda inuu galmoodaa famataa wujida alxaydu habata alxukmu goor kastoo xaydka la helo xukunku waa sugnaanaya wamataa tahurat minhu zaalat axkaamu mar kastoo ay ka daahir noqotana axkaamtiisu way tegaysaa yani waxaa jirta qaacida sharciya alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukunku wuxuu la wareegayaa cillada cilladu hadday joogto xukunku waa joogayaa cilladu hadday maqan tahay xukunku waa maqnaanaya marka cillada axkaamtani ku timi waa maxay ee u sababta ahi waa wujuudulxayd marka cilladaasi intay joogto axkaamtanna waa ka dhalanaysa haddii cilladaasi la waayo oo cilladaasi meesha ay ka baxdana axkaamtanna meesha waa ka baxaysa marka arrinkii wuxuu ku xidhan yahay wujuudka haddii maalmo ay tahay inuu ku xidhan yahay maalmaha la sheegi lahaa maalma lama sheegin waxaa la sheegay daatada xayd marna inuu joogaayo marna inay ka daahir noqonayso duhrigana weliba waxaa loo isnaadiyey inay ka daahir noqonayso gabadha lafteeda ya waa waxa iyadu garanayso oo duhrigii iyo xaydkii mid walba garanayso iyagii baa loo tiiri taasi waa deliil wejhul istidlaal uu ka daliishanaya waxay tahay haddii arrinku maalma ku xidhan yahay xagga yaraanshaha iyo xagga badnaanshaha mid walba waa la sheegi lahaa lamana sheegi marka xukunkii waxaa lagu xidhay wujuudka iyo wujuud la'aanta xayd inuu joogayo inaanu joogina tegey labadaasaa lagu xidhaa idan xukunka ku ilaahay ku xidhay waa in lagu xidhaa in la yahay maalmaa la yska qabsanayaa dee waxay noqonaysaa shartun laysa fii kitaab illaah kullu shartin laysa fii kitaab illaahi fahuwa baatil wa kaana mi'ata shart sida xadiiskii kuso arortay addaliilu ahaani maa sabata fii saxiixi muslim daliilka labaad waa ka ku sugnaaday fii saxiixi muslim ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal in nebigu yidhi licaa'ishata caaisha ku yidhi waqad xaadat walxaal qad xaadat ay xayday ayuu wuxuu ku yidhi waxay xayday wa hiya muxrimatun walxaal hiya iyadu muxrimatun ay ixraamatay oo xidhatay bilcumrati cumradii ixraamkii cumraday ku sugnayd markaasaa xaydkii ka yimi iyadaan weli cumraysan ifcalii maa yafcalu lxaaj waxaad samaysaa waxa shakhsiga xajinaya wuxuu sameeyoo kala samee ay misla maa yafcalu alxaaju ninka xajinaya wuxuu samaynayo kale adna la kaalayoo samee hayra an laa tatuufii bilbeyti xataa tathurii waxaad kaga duwan tahay inaad beytka ku dawaafayn ilaa aad daahir noqoto kacbada kuma dawaafaysid baytullaahi alxaraamka ilaa daahir aad noqoto laakiin wixii kale kala mid baa tahay xataa tadhurii ilaa aad daahir noqoto ma odhan ilaa maalmahaasi ay tagaan intaasoo maalmood ama wax lamid ah. qaalat waxay tidhi falammaa kaana yowmu naxri markii maalintii yowmunaxriga waa ciidu naxriga maalintaas markii la helay oo maalintaas ay xasishay ay dhacday dahurtu waan daahir noqday alxadiia wa fii saxiixi albukhaariyi ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaala laha saxiixu albukhaari waxaa ku sugan in nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ku yidhi intadirii sug fa idaa tahurtii haddaad daahir noqoto fakhrujii ila atanciim waxaad u baxdaa tanciim u baxa waa adna alxilli waa meesha xaramka ugu dhowaanshaha badan meel xalaal ah dhul xalaala waxaa ugu dhow tanciim yacnii jihooyinka kala duwan haddii xaramka looga baxo geesaha qaarkood xaramku waa u dheer yahay geesaha qaarkoodna waa u soo kooban yaho waa u yaryahay marka geesii waa kala dhowyi xagga haddii loo kaco de carafa iyo waxa weeye ilaa carafa lagu dhowaado xaramkii baa lagu jiraa waa u dheeryihi xagga haddii loo kaco waddada jidda xaramkii waa u dheeryihi meesha xaramka meel lagaga baxo ay ugu dhowdahay waxay ahayd halkaa tanciim halkaa tanciim ba marka adina alxilli oo tanciim ah buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam tag oo deed halkaa ka soo ixraamo oo ka soo xidho cumradii waayahay fajacala nabiyu sal allahu aleyh wasalam gaayat almanci tuhra nebigu wuxuu ka yeelay sal allahu aleyh wasalam kama dambaystii diidmada loo diidaayo waxa ghaayada iyo dhammaadka u ah adduhra daahirnimadu ka yeelay kacbada inay ku dawaafto diidmada loo diidaayo shayga ku dhammaanaysa waxaa laga dhigay inay daahir noqoto ilaa ay ka daahir noqonayso ila waa ghaaya xataa tathuri xataadu waa ghaayo ilaa markaa aad ka daahir noqonayso hadday daahir noqoto gaayada waxa ka dambeeya waxa weeye waa ka duwanaanayaa maa qabla xataa xataa waxa ka horraya maa bacda xataa yukhaalifu eh, xukma maa qabla xataa walam yajcal ilghaayata zamanan mucayanan haayadii kama yeelin wakhti gaara fadalla hada cala ana alxukma yatacallaqu bilxaydi wujuudan wacadaman wuxuu ku tusiyey kaasi inuu xukunku ku xidhan yahay xaydka xagga joogitaanka iyo xagga maqnaanshaha mid walba marka kaasna sida uu sheikhu u deliishaday waa sheegay wax maalma a ah lama sheegin waxaa lagu xiday uun marna inay daahir tahay marna inuu xaydku joogo marka isaga wujuudkiisa iyo in isagii laga daahir noqdo isagii go'o labadaasunbaa markaa lagu xidhay waxa uu ku caddaanayo oo lagu garanayo inay gabadhi daahir noqoto inuu u tegi doonaa yacni waxa weeye alqasat albaydaa waljufuuf buu inoo keeni doonaa insha allahu tacaala waayah addaliilu aaalis daliilka saddexaad ana hadihi taqdiiraati والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديرات كان زمن la qadarayo iyo tafsiilaadkan masalada la kala tafsiilinayo lasii kala saarsaaraye tafaasiil la sheegayo intaasaa ugu yar intaasaa ugu badan qadarkaasunbuu joogi karaa ka badan ma joogi karo iyo waxa la midka oo ay sheegeen cidda sheegtay oo culammada ka midii masaladan ay ku sheegtay kuma sugna kitaabka ilaahay kuma sugna sunnada rasuulkana sala allahu aleyh wasalam kuma sugnaa maca ana alxaajata bali daruurata daaciyatun ilaa bayaaniha iyadoo lala qabo baahidu iska daa xaaje keliyae daruurada ka fursan waaga aadka loogu baahan yahay lagama maarmaanka ay tahay inay ahayd mid sababaysa oo keensanaysay in la caddeeyo haddii ashyaadaasi jiri lahayd oo taqdiiraadkaasi ay sax noqon lahaayeen dee nebiga sala allahu aleyh wasallam baa caddayn lahaa falow kaanat mima yajibu cala alcibaadi fahmuhu wa tacabudu lilaahi bihi hadday ahaan lahayd ashyaada ay ku waajibka tahay addoommada inay fahmaan ay ku waajibka ahayd iyo inay rabbi ku caabudaan oo ugu camal falaan hadday waajib ahaan lahayd oo addoommada sidaas ugu waajib ahaan lahayd fahamkeedu iyo camalkeeduba hadday addoommada saarnaan lahayd labayanahum allaahu wa rasuuluhu sala allahu alayh wasalama bayaanan daahiran likulli axad ilaahay iyo rasuulkiisa caddayn lahaa bayaan u muuqdo shakhsi kastaba wuxuu markaa u caddayn lahaa liahamiyati alaxkaami almutarattibati cala dalik muhimmadda ay leedahay axkaamta ka dhanaysa daraaddeed ayuu u caddayn lahaa oo min asalaati waalsiyaami waalnikaaxi waaltalaaqi waalirsi wa min alaxkaam taasoo markaa waxa weye ahaatay hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday guur tahay hadday talaaq tahay hadday dhaxal tahay hadday khayrkeed taho axkaama axkaamaha ka dhalanaya daraaddeed ayaa ilaahayo rasuulkiisa u caddayn lahaa oo arrinkii waa arrin muhim ah wuxuu u muhim yahay axkaamta ka dhalanaysa daraaddeed oo salaada iyo soonka iyo nikaaxa iyo talaaqa iyo irsiga iyo axkaam kaleba ka mid yihin kamaa bayana allahu warasuuluhu cadada asalawaati wa awqaatiha wa rukuucaha wa sujuudaha wa zakaata amwaalaha wa ansibaa'aha wa miqdaaraha wa masrafaha wa siyaama muddatahu wa zamanahu walxaja wamaa duuna dalik xata aadaaba alakli waalshurbi waalnawmi waaljimaaci waljuluusi wa dukhuuli ilbeyti waalkhuruuji minhu wa aadaabi qadaa'i ilxaaja ilahiyo rasuulkiisu waxay u caddayn lahayn siday u caddeeyeen tirada salaaduhu ay yihiin inta salaadood dadka ku faralkaa iyo awqaaddeedu wakhtigeeda ay yihiin wakhtigay soo galaan iyo wakhtigay baxayaan iyo rukuucaheedu intay yihiin iyo sujuudaheedus intay yihiin iyo arkaanteedus intay tahay iyo sida loo tukanayo haddama aragtaa iyo zakada xoolaha markaa zakada laga bixiya waxay yihiin nisaabadoodii waxay ku siko gooyaan mid waliba miqdaarka laga bixinayo mid walba muqdurka laga bixinayo cidda la siinayo oo zakadaa lagu bixinayo la siinayo wa siyaama muddatahu wa zamanahu iyo soonka siduu u caddeeyey ilahay rasuulkiisa ay u caddeeyeen muddadiisa iyo wakhtigiisa bimacnaa inta waxa weeye markaa la soomayo iyo inta marka waxa weeye maalmo laga soomayo iyo inta saacado marka xilliga la soomaya intay tahay halkuu soonku ka bilaabanaya halkay afraadu se dhacaysa iyo xajka siduu u caddeeyeen walxaja wamaa duuna daalik xajkana siduu u caddeeyey salluu kamaa ra'aytumuunii usallii baa nebigu yidhi sida loo tukanaya waa caddeeyey ma aragta zakadii waa caddeeyey soonkii waa caddeeyey xajkii waa caddeeyey khuduu canii manaasikakum baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam xataa aadaabta wax loo cunayo ta wax loo cabbayo sida loo seexanayo aadaabta galmada yacni aadaabta yacni fadhiga la fadhiisanayo ee guriga sida loo soo gelayo aadaabteeda iyo sida looga baxayo yani marka la soo gelayo waxa la odhanayo marka laga baxayo guriga waxa la samaynayo nebigu sala allahu aleyh wasalam yani camal ahaan xataa wuxuu u samayn jiray yani kaana ida dakhala bada'a bisiwaak marka uu baxayo dikriga la odhanayo marka waxawayan guriga marka laga baxayo aadaabta xaajada loo gudanayo ayuu nebigu caddeeyey sala allahu aleyh wasalam wuxuu caddeeyey eh, istijmaarka marka la samaynayo caddadka lagu masaxayo intee waxa weeye dhagax baa la isticmaalaya xataa cadada masaxaati alistijmaar ila hayri dalika min daqiiqi alumuuri wa jaliilah yacni shay kastaba u caddeeyey abidar waxa uu yidhi tarakanaa rasulu lahi sala allahu aleyh wasalam wamaa daa'irun yuqallibu janaaxayhi fi lhawaa'i ila wayadkuruna minhu cilma nebigu wuxuu naga tegey iyadoo shimbirka xataa hawada duulaya ee garbihiisa ku gedgediyaya uu cilmi nebigu nooga sheegay calayhi salaatu wasalaam iskadaa wax kale qaala faqaala sala allahu alayh wasalam maa baqiya shayun yuqaribu min aljannati wa yubaacidu min annaari ila waqad buyina lakum ma hadhin shay janno idiin dhoweeye naarna idinka fogeeye in laydin caddeeyey mooyaane tabaraani baa soo wariyey albaanina waa saxiixiya xadiis kaleoo muslim soo wariyey wuxuu sheegayaa in cabdulaahi bnu camrin nebiga ka warinayo sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi inahu lam yakun nabiyun qablii ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu cala khayri maa yaclamuhu lahum wa yundirahum shara maa yaclamuhu lahum nebi kastoo ilaahay soo diray oo nebi muxamed ka horreeyey xaq ku waajiba waxa ahaa inuu ummaddiisa tusiyo khayrka uu og yahay uuna uga digo sharkuu og yahay nebi muxamedna calayhi asalaatu wasalaam nebiyadaasi siday ugu caddaynayeen ayuu kala mid yahay oo markaa nusxigana kala mid aha xadiiska saddexaad aynu ku gebagabaynayna wuxuu yahay waa xadiis muslim saxiixa ku soo wariyey salmaan alfarisi ayaa gaalada qaarkood waxay ku yidhaahdeen callamakum nabiyukum kulla shayin xata alkhiraa'a waxay uga jeedeen cala sabiil istihza salmaan bay ku odhanayaan nebigiinnu wax walba waa idin baray wax kale iska daaye sidaa yacni u saxaroonaysaan kulay ku tahay wax walba waa idin baray markaasuu yidhi ajal haa waana baray xata alkhiraa'a una baray nahaana an nastaqbila alqiblata bighaa'itin aw bawl wuxuu naga reebay qiblada inaanu la qaabilno kaadi ama saxaro waa nastanjiya bilyamiin wuxuu naga reebay inaanu midigta ku istijoonno waa nastanjiya biaqalla min alaaati axjaar wuxuu kaloo naga reebay saddex dhagax wax ka yar inaan ku istijoonno taasna waxa weeye wuxuu caddaynayaa inuu salmaan alfarisi caddeeyey wax walba nebigu sala allahu aleyh wasallam inuu caddeeyey xata alkhira'a saasuu caddeeyey marka maadaama uu sidaas u caddeeyey ashyaadaasoo dhan shaygan oo baahida loo qabaa ka sii badan yahay axkaamo fara badanna ku tacalluqaan cibaadaadkiina ay khuseeyaan iyo mucaamalaadkiiba wax ka midi oo axkaamo badan ay ka dhalanayaan oo salaaddii inay fasahaaddo soonkii fasahaado ay ka iman karto inaanu caddayn may dhici kartaa haddii arrinkaasi ay jiri lahayd wuu caddayn lahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam wuu caddayn lahaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam bayaanka dadka uu caddaynaayo wakhtiyada qaarkood mimbarka korkiisana nebigu sala allahu aleyh wasallam ku tukay isagoo doonaya inuu tuso dadka sidaa loo tukanayo laba ragcadood buu wuxuu ku tukaday mimbarka korkiisa markaasaa marka uu taagan yahay iyo markuu rukuucsan yahay mimbarka korkiisa ayuu ku taagnaan jiray kuna rukuuci jiray kaga toosi jirayna sujuuddii markuu u baahdo intuu mimbarka ka soo dego ayuu hoostiisa ku sujuudi jiray fadhigana waa fadhiisan jiray haddana waa sujuudi jiray marka labaadna haddana waa ku noqon jiray oo mimbarkiiba dib u kori jiray sidaasuu salaaddii ku dhammaystay markaasaa nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam inamaa sanactu haada lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii waxaan sidaa u yeelay oo qura si ay igu dayataan iyo si aad salaaddayda u barataan wuxuu uga jeeday tacliim uu doonaayo ficil ahaan inuu ku baro waayo dadku barashada waxaa ficilka lagu barayo ay bartaan waa ka sahlan tahay siday u baranayaan waxa odhaah lagu barayo oo waxaa la yidhaha dalaalatu alficli abyan markay ka hadlayaan culammadu ficilkiiyo qowlka kee markaa caddayn badan ayaa waxay yidhahdeen sifata alficli haddii loo jeedo waxaa abyan ah oo dalaaladiisu xoog badan tahay ficilka haddii laakiin xukunka looga jeedo odhaahdaa bayaan mudan culamada qaarkood baa sidaa u kala qaaday salaaddii wuxu hi aniga iga dayda salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ficil ahaan buu salaaddii u tasiyey saxaabadii waxay eeganayeen siduu nebigu u tukanayo sala allahu aleyh wasalam xajkii wuxuu uhi khuduu cannii manaasikakum haddamaaragta qur'aankii waa caddaynayaa axkaamtii wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay oo shay walba waa bayaaminaya waa caddaynaya nebiguna sala allahu aleyh wasalam qur'aankii buu sii bayaaminaya wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaanuu nebigu ahaa sala allahu aleyh dadka kii ugu cilmiga badnaa buu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa kii ugu bayaanka badnaa oo igu caddaynta badnaa ee ugu fasaaxada badnaa wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam ansaxu nnaasi ila alkhalq dadka kii ugu nasteexada badnaa oo sida khalqiga uula talinaya ugu nasteexaynaya ay ugu fara badantah saas aawadeed wuxuu iska hakaranaya ma jirin bayaankana si fiican buu u dadkii waa ugu fasaaxo badnaa waana ugu cilmi badnaa waajibna waxa ku ahay shareecada dadka inuu gaadhsiiyo allah wuxuu ku yidhi gaadsii dadkadiinta qul yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah balaaqiina nebigu waa gutay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka qariyey ma jirto inagii axaadiistii horena soo sheegnay ee mawduuca ku saabsanaa waa inagii soo sheegnay wuxuu sheikhu raximah raximahullah xataa cadada masaxaati alistijmaari ilaa hayri dalika min daqiiqi lumuuri wa jaliiliha xataa inta goor ee la masaxayo istijmaarkii ayuu nebigu sal allahu aleyh wasallam caddeeyey iyo midigta xataa inaan lagu masixin oo marka uu doonaayo ruuxu inuu istijoodo dee waa inuu bidixdii ku istijoodaa markuu istijmaarkii samaynayana waa inuu bidixda ku sameeyaa bidixda waynu ku sameeyaa oo garannay ee dumarkoo kale gacan keliya waa adeegsan karaan laakiin raggoo kale laba gacmood kollayba waa u baahanayaane siday noqonaysa sida khaalibka ah haddaanu dee dhagax weyn dee la doonan oo gacanta bidixun dee markaa aanu adeegsan waxay yidhahdeen culammadu gacanta midigdhag wuxuu ku qabanayaa marka xubinta taranka agteeda ayuu dhagaxa qabanaya gacanta midig ma dhaqdhaqaajinaya ijcalha kalxajar dhagaxoo kale ka dhig si bidix baa la soo qaadayaa xubintiibuu ku qabanayaa sidaasuu ugu marinaya kaannahu gacanta midig ay tahay dhagax meesha iska yaalla haddii la adeegsadoo la dhaqdhaqaajiyo waxay ka dhigantahay fii macna alistinjaa'i ama istijmaari bilyamiin sidaasay fuqahadu yidhahdeen xataa cadada masaxaati alistijmaari ilaa hayri dalika min daqiiqi alumuuri wa jaliiliha ashyaa kale lagu daro loo idaafeeyo oo ka mida umuuraha kuwooda yaryar iyo kuwooda waaweynba mima akmala bihi addiin oo ka mida wuxuu ilaahay diinta ku dhammaystiray wa ahtama bihi annicmata cala almu'miniin uuna ugu taam yeelay nicmada muuminiinta korkooda diintana waa kaamil alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maantaan diintiinna idin dhammaystiraa ilaahay yidhi marka diintu waa kaamil yani naaqis ma aha wax lagu darana uma baaha diinta qabiye lagagama tegin iyadoo kaamil oo dhammaystiran ayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam la oofsaday wa fii xayaati rasuul baa aayaddu soo degays waxay soo degtay yowmu carafa nebiguna sala allahu aleyh wasalam siddeetan maalmood iyo dheeraad buu sii noolaa markay aayaddaas soo degtay kama qaala tacaala wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay waxaan kugu soo dejinnay buu ilaahay yidhi korkaaga kitaabka qur'aanka ah tibyaana likulli shay xaaluu caddaynaayo shay walba caddaynaya ayaanu soo dejinay wa qaala tacaala ma kaana xadiidan yuftara walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi wa tafsiila kulli shay ma ahayn qur'aanku xadiis war ma ahayn yuftara la been abuurto ay muftaran war la been abuurtay ma aha walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi wa tafsiila kulli shay ha yeeshee wuxuu ahaaday kii mid rumaynaya ka horreeyey kitaabkan kutubtii horuu rumaynaya shay walbana waa bayaaminaya oo waa caddaynaya falama lam tuujad hadihi altaqdiiraat watafsiilaatu fii kitaabi illahi tacala wala fii sunnati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam marba haddaan laga helin taqdiiraadka fuqahadu ay qadareen iyo tafsiilaadka ay kala saareen ee ay tafsiiliyeen kitaabka ilaahay aan laga helin sunnada rasuulkana sala allahu aleyh wasalam aan laga helin tabayana anlaa tacwiila calayha waxaa caddaaday cuskad la cuskanaya tafaasiisha iyo taqdiiraadka inaanay jirin waayo dee hadday jiri lahayd nebiga sala allahu aleyh wasalam baa caddayn lahaa marka waxaa laga qaadanayaa hadday jiri lahayd oo wax saxiixa noqon lahayd rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa sheegi lahaa marba haddaanu sheegin waxay ku tusinaysaa waxaasi wax jira inaynay ahayd wax jira inanay ahayd cid rasuulka sala allahu aleyh wasalam istidraakayso ka daba imanaysa odhanaysaa waxaanu sheeginoo ka sahwiyey ayaan anigu sheegayaa oo diin ah ma jiro qisadii adrami waa garanaysaan adrami markii lagu itixaamay qadiyaddii ku saabsanayd khalqul qur'aan oo lagu yidhi waxaad tidhahdaa qur'aanku waa makhluuq ninkii muctaziliga ahaa ee qaadiga ku itixaamayay waxaa la odhan jiray axmed ibn abi du'aad axmed ibni abi du'aad baa la odhan jiray sheikhii adrami wuxuu ku yidhi waxaanaad sheegaysoo ku saabsan qur'aanku waa makhluuq ma arrin nebigu ogaabaa calayhi salaatu wasalaam abubakar ogaa cumar ogaa cuhmaan ogaa cali ogaa mise waxayna ogeyn markaasuu wuxuu yidhi waa waxaynay ogeyn marka war xumaan baa kuu sugnaataye ma shay diina oo aanu nebiga ogeyn oo abuubakar ogeyn oo cumar ogayn oo cuhmaan ogayn oo cali ogayn ayaad adigu ogaatay waxay noqotay mid markaa fool xun war su'aasha iigu soo celiy buuhi maxaa tidhi kuugu soo celiyey buudhiye arrinkanaad ii sheegaysaaye aad dadka ku itixaamaysaa ma wax nebigu ogaaba abuubakar ogaa cumar ogaa cuhmaan ogaa cali ogaa mise waxayna ogeyn markaasuu hadda waxaan ku leeyahay waxay ogaayeen waa garanayeen qur'aanku inuu makhluuq yahay taa kalama doodin waayo waxay noqonaysaa fii xaysa baysa ma ogayniyo waa ogaa waa middi midi ku taag wax xuja ku sugnaatay ayuu doonaya uu ka gudbay taasoo wuxuu weydiiyey isagoo wax bayina aan u keenin inuu ogaa ayuu su'aashii ka tallaabay midaanu ka jawaabi karin si ugu xidhmo wuxuu yidhi ma waxay dadka ugu yeedheenba mise waxay ka aamuseen ma odhan karo waa ugu yeedheenoo waxaa la odhanayaa bal axaadiista sidaa ku soo aroortay sheeg cilmulxadiiskuna waagaa wuxuu ahaa muntashir mid aad u faafsan wuxuu yidhi waa ogaayeen laakiin dadka uguma yeedhin waa ka aamuseen afalaa wasica kamaa wasicahum oo haddamay kugu fillaata buu yihi waxa iyaga ku fillaaday waxay noqotay ifxaam xujo aamusiinaysay noqotay marka shakhsi nebiga sala allahu aleyh wasallam istidraaki karaa ma jiro oo odhanaya masale aanu caddayn baan anigu caddaynayaa masale diina oo ummaddu u baahnayd wax waa dambe soo darriyey aan ahayn markaaba ummaddu ay u baahnayd oo nebigu aanu sheegin ayaa jira ruux ma odhan karo lamana odhan karo istixaadaadkan hadda taqdiiraadkan culammadu ay sheegeen yacni noocani waxay soo deriyeen waa dambe waayo dumar fara badan baa wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam mustaxaadaad ahaa male fuqahada qaarkood sida imaamu shaafici oo kale dumarkii nebiga sala allahu aleyh wasalam su'aalaha weydiinaayey qaar bay waxay ku xambaareen inay tahay xaaladdeedu mutaxayira sida bayhaqiba ka soo naqlinaya culamada qaarkood waxay idhaheen toban dumara ayaa toban kuba waxay ahayd mustaxaadaad tobankaba waa magacaabeen qaarkood waxaabay ahaayeen zawjaatu rasuul sala allahu aleyh wasalam culammada qaarkood waaba ka sii badiyeen bacdibaa waxay yidhahdeen toddoba iyo toban dumar ayaa wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam mustaxaadataha wuxuu yidhi wa inama altacwiilu cala musama alxaydi aladii culliqat calayhi alaxkaamu sharciyatu wujuudan wa cadama cuskadku wuxuu ahaaday bes magac xayd waxa lagu magacaabo musamaha xayd buu ahaaday xaqiiqada lagu magacaabo xayd aladii kaasoo culliqat calayhi alaxkaamu alsharciya lagu xidhay axkaamta sharciga wujuudan xagga joogistiiyo wa cadaman xagga waayitaanka mid walba markuu xaydku joogana axkaamtu ka dhalanayso marka xaydkaa la waaye duhrigu yimaadana axkaamtii daahiraadku ay imanayso oo axkaamtii xaydku meesha ay ka baxayso musamaha xayd muxuu yahay taasaa loo noqonaya wa hada daliilu acnii anna cadama dikri alxukmi fi alkitaabi wasunna daliilkan markaasuu sii fasiro markaasuu wuxuu yidhi inaan xukunka lagu sheegin kitaabka iyo sunnada gudahooda fi lkitaabi wasunna daliilun calaa cadami ictibaarihi wuxuu u daliil yahay inaan la tixgelinayn oo waxba laga soo qaaday daliilkani yanfacuka fii haadihi almas'alati wagayriha min masaa'il ilcilm wuxuu kaa anfacayaa mas'aladan lafteeda iyo masaa'isha kale ee masaa'isha cilmiga ka mida mid walba waa kaa anfacaya waa qaacida naafica lianna alaxkaama alsharciyata laa tasbutu ila bidaliili min alsharci maxaa yeelay axkaamta sharciga ahi laa tahbutu ma sugnaato ilaa bidaliilin daliil sababtii mooye wax kale kuma sugnaato daliilkaasoo min asharci xagga sharciga ka ahaaday daliilkaasoo min kitaab illaahi aw sunnati rasuulihi sala allahu calayhi wasalam kitaabka ilaahay ka mida ama sunnaha rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mida aw ijmaacin macluumin ama ijmaac mooye wax kale kuma sugnaato ijmaacaasoo macluumin la ogsoon yahay ijmaacnimadiis maaha wax laga shigisan yahay aw qiyaasin saxiix ama qiyaas saxiixa mooye wax kale kuma sugnaato bimacnaa intaa midunbay ku sugnaataa an loo helo daliil min alkitaab aw isunna ama loo helo ijmaac ama loo helo qiyaas saxiixa markuu yidhi wa hada daliil sheegista aan kitaab iyo sunne lagu sheegin ayuu ka tilmaamaya ummaddina weliba ay u baahnayd wakhtigaas loona sheegi waayey ila waxaa ka dhalanays haddii suwarkii mustaxaadaadka ee nebiga la weydiinaayey sala allahu aleyh wasalam axkaamtoodu ay kala duwanaanayaan nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu odhan lahaa xaalkaagu ma sidanba ma sidanba waa istibsaali lahaa tafsiil ma kala weydiin yani wuxuu u sheegay axkaamtii buu sheegay maruu ku yidhaahdo daci asalaata ayaama aqraa'ik maruu ku yidhaahdo ina dama alxaydi aswadun yucraf ila akhirihi yacni waxa weeye tafsiil ma kala weydiin ma odhan xaalkaagu ma sidaasaa ma saasaa si uga dhex baadho mutaxayiradu inay ku jirto ixtiyaad in la sameeyo ay u baahanta qaacidaa jirta imaamu shaafici uu sheegay tarku listibsaari fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazil manzilat alcumuumi fi lmaqaal wa yaxsunu bihi alistidlaal haddii nebigu sala allahu aleyh wasalam arrin loo sheegay oo ficil ah ama xikaayo ah oo loo soo naqliyey oo wax laga su'aalay tafsiil aanu kala weyddiin oo aanu odhanma sidaasaa mise waa sidaa iyadoo wejiyo kala duwan inuu u dhaca ay suuragal tahay ee xukun bes uu u sheego tafsiilkaa isagaan kala su'aalin yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaal waxaa la dejinayaa mansilada cumuumkaa la dejinayaa odhaahda uu ka joogo yacnii xagga odhaahda sida alfaadda marka waxa weeye maqaalaadku ay caam u noqdaan ayaa tanna waxay leedahay mansilata alcumuum bay leedahay shayga haddii xukunkiisu kala duwanaanayo nebigu waa caddayn jiray sala allahu aleyh wasalam kama haafil noqon jirin suwarka xukunkoodu ka duwan yahy masalan waa garanaysaan xadiisa buwaana xadiisu daxaak ibni saabit abu daawuud soo wariyey waxa uu sheegayaa nadara rajula an yanxara ibilan bibuwaana ninbaa ku nadray inuu meesha buwaano la yidhahdo geel ku qalo markaasuu nebiga sala allahu aleyh wasalam u sheegay nebiga markuu weydiiyey nebigu muxuu su'aalay fahal kaana fiiha wasanun min awhaani aljaahiliyati yucbad qaaluu laa qaala fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim qaaluu laa qaala faawfi binadrika fainahu laa wafaa'a binadrin fii macsiyati illah wala fii ma laa yamliku bnu aadam xadiiska maxaa ku sugan arrinka uu ninkaasi sameeyo ah inuu ku nadray inuu geel buwaana ku qalo maadaama axkaam kala duwan masaladaasi ay yeelanayso oo hadday si u dhacdo si kale u dhacdo ay kala duwanaanayso nebigu wuxuu sameeyey istifsaal fiihi istifsaalun mufti waa ka odhanaayo sheikhu markuu saaxibu kitaabi tawxiid masaa'ishu ka istinbaaday laakiin waa marka loo baahan yahay mar walba maaha aha xukunkii wuxuu kala duwanaanayaa meesha lagu nadray geela in lagu qalaa ama xoolaha lagu qalaa hadday tahay meel wasan lagu caabudi jiray nadarkaa lama oofinayo hadday tahay meel ciid jaahiliya ku sugnaan jirto ciid makaaniya la ysugu iman jiray iyadana lama oofinayo maadaama kuwaas xukunkoodu ka duwanaanayo nebigu muxuu sameeyey istifsaal iskama odhan markiiba fa awfi binadrik ma odhan tafsiilku kala weydiiyey waxay caddaynaysaa waxay ku jawaabeen saxaabadu labada midna ma jirin bisalbi ee hadday odhan lahaayeen nacam inuu xukunka ka duwanaan lahaa baa laga qaadanaya wa ilaa lamaa kaana liistifsaalihi macnan haddii arrinku sidaa aanu ahaan lahayn tafsiil kala weyddiinta uu kala weyddiiyey tafsiilka ma sidaasaa mise waa sidaa wax faa'iida a ma yeeshe hadalka nebiguna sala allahu aleyh wasalam bilaa macnaa uma soo baxo marka culammadu waxay ka qaataan shaygii aanu nebigu kala su'aalin oo iyadoo siyaalo kala duwan uu u dhici karo bes xukunkuun u sheegay waxaa lo odhanayaa farqi ma kala laha siduu dhaco wuxuu noqonayaa caam waxyaalaha cumuumaadka laga deliishanaya ka mid tahay marka deliilka cadamiga ahi oo masaladii inaan daliil loo haynin tafsiilaadkaa u deliil ah waxay ku tusinaysaa inaanay saxiix ahayn taasay ku tusinaysaa istisxaabka nooca la yidhahda weeye idan waxaa la odhanayaa suwarka mustaxaadada nebigu waa bayaamiyey waa wada caddeeyey waxay soo gelayaan cumuumaadka axaadiistiisay soo gelayaan tashdiidaad in lala yimaado iyo tafsiilaad dheeraad ah oo aan deliil lahayn oo la qadaraayo saasaan xaaje loogu qoray asalkuna wuxuu yahay bara'atu dimma dimmadu inay takliif ka beri tahay xataa yasbuta shughluha bitakliif ilaa ay sugnaato dimmadu inay ku mashquulsan tahay takliifka qaala shaykhu lislaami fii qaacidatin lahu wa min dalika smu lxaydi callaqa allahu bihi axkaaman mutacadidatan fi lkitaabi wasunna waxaa ka mida ah noocaas yacnii ashyaada asmaada ah ee axkaamta lagu xidhay magac hayd ayaa ka mid a ah. ilaahay wuxuu ku xidhay axkaam mutacadida ayuu ku xidhay xaydka bihi ay bilxayr kitaabka gudihiisa iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam axkaam mutacadida ayuu ku xidhay xaydka walam yuqadir la aqallahu walaa akarah mana qadarinoo nebigu sala allahu aleyh wasalam ma jaangoyn inta ugu yar iyo inta ugu badan midnaba ma qadarin wala duhra bayna alxaydatayn qadarka daahirnimada ee labada xayd u dhaxeeyana ma qadarinoo ma jaangoyn oo ma odhan labada xayd qadarka ayaamahee u dhexeeya ugu yari waa intaas zamanka xaydka inta ugu yari waa intaas zamanka xaydka inta ugu badani waa intaas maca cumuumi balwa alummati bidalik iyadoo lala qabo ummadda imtixaannimada arrinkaa ay ku itixaamantaho bimacnaa lagu kellifay caamnimadeeda lala qabo oo si guud ummaddu baahi inay ugu qabto cumuumu balwa waxaa loo isticmaalaa waxa baahi badan loo qabo aleh cumuumulbalwa ku sugan aadna u dhacaya aadna u dhacaya waxyaalaha takhfiifaadka keensadana waxaa ka mid ah takhfiifaat sharciya waxaa la yidhahda cumuumulbalwa siday culammadu sheegeen ayaa ka mid a ah maca umuumi balwa alummati bidalik iyo waxtiyaajihim ilayhi iyo inay ummaddu u baahnayd lala qabo wallugatu laa tufariqu bayna qadrin wa qadrin luqaduna ma kala farqinayso qadar iyo qadar yacni qadarkan baa xayd ah iyo qadarkan baan ahayn haddii waxa weeye toban maalmood dhiigga la arko waa xayd maalinta koob iyo tobanaad ma aha luqadu ma kala farqin oo shaygii xad yacni mucayanoo la garanaayo luqada kuma leh oo la odhanayo qadarkiisu waa intaas faman qadara fii dalika xaddan faqad khaalafa alkitaaba waasunna kii qaddara fii daalika madkuurka la soo sheegay waa ashyaadaasoo dhan bay ku dhacaysa xad u yeelo u qaddara intaasaa ugu badan intaasaa ugu yar zamankaasaa ugu badan zamankaasaa ugu yar gooray xayd hesho goortaasaa ugu yar gooray xayd hesho gabadhu goortaasaa ugu dambaysa kadib markaa xayd ma heli karto daahirnimada qadarkeeda intaasaa ugu yar intaasaa ugu badan faqad khaalafa alkitaaba waasunna wuxuu khilaafay kitaabkiiyo sunnada ayuu khilaafay si kale haddii loo dhigo waxaa la odhanaya ruuxii taqdiir sameeyo xad yeela waxaa la odhanayaa fa calayhi daliil waxaa laga doonayaa laga rabaa inuu deliil keeno daliil hadduu keeno waa laga aqbalayaa haddaanu daliil keenin lagama aqbalayo waayo aqwaashu waxay ictibaar ku yeelataa bideliil laakiin culammada qaarkood waxay leeyihiin waxaa noogu daliila ah, curfiga iyo caadada oo marka hore waxaa jira qaacido ku saabsan shay kastaoo ku soo arooray sharciga oo kitaabkiiyo sunnada lagu sheegay oo aan sharciga xad mucayana loogu yeelin luqadana xad mucayana aan ku lahayn waxaa loo noqonayaa curfiga curfigaa la eegayaa tanna curfiga markii la eegay waxaa la ogaaday qadarka xayd ugu badan inuu yahay shan iyo toban maalmood masalan ama calaa qawlin toddoba iyo toban maalmood baa ugu badan waayo curfiga iyo caadada markii la baadhay lama ogaan intaa wax ka badan waxaa ugu badanee la soo naqliyey waxay tahay gabadh inay xayddaa waa toddobiyo toban maalmood watay culammada qaarkood sheegteen inay ijmaac tahay oo ibnu xasmi ay ka mid yahay oo toddoba iyo toban maalmood wax ka badan gabadh baa hayda lama soo naqlin cid tidhina ma jirto saas aawoodee ijmaaca u deliila calaa haadaa cidda saa u dhigaysaa waxay leedahay toddobiyo tobanka maalmood waa sugantahoo wujuudkii iyo curfigii waa lagu ogaaday inay jirto qaacida sharciyana waxa ah alcurfu muxakam ashyaadana curfigaa loo noqdaa maadaamay sidaas tahay toddobiyo toban maalmood wixii ka badanee gabadhi ay xayd sheegato waxaa la odhanayaa waa istixaada xayd maaha culammada u qabtaa qadarka sugan inay ugu badantahy shan iyo tobankuna saasoo kale ka dhigayaan say maalinta lixiyo tobnaad uga dhigeen istixaadada waa sidaas mana aha inay iska yidhaahdeen waxay isleeyihiin waxaa idinku daliila curfiga waalcurfu muxakkam curfigu inuu muxakam yahayna waxaa laga deliishanayaa wa'mur bilcurfi ayaa laga deliishanaya sidauu markaa sheikhu dhigay waa aragtaan culammada sidaa aynu sheegayna tilmaantay waxaa ka mid a ah. baaji sheikha la yidhahdee maalikiga sharaxiisa muwadda'a uu sharxay waxau yidhi ina kula ma xtiija ila taxdiidihi walam yarid fi sharci taxdiiduhu faina arujuuca fiihi ila alcurfi waalcaada kaalcamali fi salaa shay kastoo loo baahday in la xadeeyo xad loo yeelo sharcigana taxdiid aanu ugu soo aroorin waxa loo noqonaya wuxuu noqonayaa curfigii caadada salaaddii in lagu xasilo markii layna amray oo dhaqdhaqaaqii laynoo diidey qadarka dhaqdhaqaaqa ahee salaadda burinaysaa dee axaadiistu ma sheeginoo ma bayaanin waxaa loo noqonayaa curfiga maxaa la xisaabin karaa inay tahay camal badan maxaanse la xisaabin karay saasuu u dhigayaa waa yahay mashaayikhdu siday u dhigeen hadday tahay ibnu taymiya siduu u tilmaamay ibnu cuthaymiinna uu ku waafaqsan yahay oo u soo naqlinayo waa waxayna ka dhigayaan curfigii maadaama aanu mutarid ahayn curfigu wax muctabar noqdaa laba shay idaa kaana mutaridan waa inu curfigaas yahay curfi mutarida ama haalib ah tiradii waa iskhilaaftay istiqraagina ma dhammaystir oo waxay leeyihin istiqraagii waa naaqis istiqraagu hadduu taam yahay waa xujoog saas aawadeed maadaama istiqraagii naaqis yahay waxay noqonaysaa in la yidhahdo marka xayd la arko baa la cuskanayaa xad mucayanoo loo yeelayaa ma jir waayo ka'annahu ay leeyihiin dee inta laynoo soo naqliya kama dhalanayso kheyrkeed inayna jirin laakiin dee ijmaacu hadduu sugnaado culammadoo dhammi saa ku ijmaacsanaayeen oo wax ka badan yidhi toddobiyo toban aynay jirin dee laa shakka inuu ijmaacu xujo yahay waayahay addaliilu raabic alictibaar daliilka afraad waa ictibaarka ay alqiyaasu asaxiixu almuttarid waa qiyaaska saxiixa ah ee mutaridka ah ee bimacnaa aan iskhilkhilaafayn wadalika ana allaha tacaala callala alxayda bikownihi adan ay wadalika xaasilunkaasi wuxuu ku dhacay ana allaha ay biana allaha inuu ilaahay callala alxayda xaydka inuu u sababeeyey bikownihi adan inuu dhib yahay daraaddeed qul huwa adan faactazilu annisa'a fi lmaxiid famata wujida alxaydu faaladaa mawjuud yacni markii la helo xaydka dhibtina waa joogtaa adaagi waa joogaa laa farqa bayna alyawmi athaani waalyawmi alawal farqi u dhexeeya maalinta labaad iyo maalinta koowaad farqi u dhexeeyaa ma jiro walaa bayna alraabici waahaalis maalinta afraad iyo maalinta saddexaad farqi u dhexeeyaa ma jiro walaa farqa bayna alyawmi asaadisi cashar waalkhamisi cashar maalinta lixiyo tobnaad iyo maalinta shan iyo tobnaad farqi u dhexeeyaa ma jiro odhanaya mid baa xayda mid baan xayd ahayn daliilkaasaa loo hayaa walaa bayna athaamini cashar waasaabic cashar maalinta siddeed iyo tobnaad iyo maalinta toddobiyo tobnaad farqi u dhexeeyaa ma jiro oo la odhanayo maalintan baa xayd ah maalintanna xayd ma aha faalxaydu huwa alxayd xayd waa xayd waaladaa huwa aladaa yacnii dhibtuna waa dhibtii weeye adaagii waa adaagii faalcillatu mawjuudatun fi alyowmayni calaa xaddin sawaa cilladu waxay ku sugan labada maalmoodba si isku miday ugu sugantahy labada maalmood waxaa loo jeedaa laba maalmoodoo kastoo isku xigoo culammada qaar ay kala farqiyeen oo ay midna xayd ka dhigeen midna ay ka leexiyeen laba maalmoodoo kasta waxay noqonaysaa saasoo kale ma deliil inay tani xay tahay tani aynay ahayn daliilkaad ku kala farqisay maxay tahay iiti bidaliili mufariq daliilka kala farqiye kala saaray la kaalay faalcillatu mawjuudatun fi lyowmayni calaa xaddin sawaa cilladu waxay ku sugan tahay labada maalmoodba waa ku sugantay maalintaa shan iyo tobnaad iyo maalintaa lix iyo tobnaad mid walba waa ku sugantah maalintaa tobnaad iyo maalintaa koob iyo tobnaad mid walba waa ku sugantay maalinta toddobiyo tobnaad iyo maalinta siddeed iyo tobnaad mid walba waa ku sugan tahay wa haakada wixii kale ee markaa la midka fa kayfa yasixu altafriiqu fi alxukmi bayna alyowmayn siduu u ansaxayaa in la kala farqiyo oo xukunka lagu kala duwo labada maalmood maca tasaawiihima fi lcilla iyadoo lala qabo inay ka siman yihiin cillada alaysa haada khilaafa alqiyaasi asaxiix qiyaaska saxiixa mid khilaafsan miyaynay ahayn awalaysa alqiyaasu asaxiixu miyaanu ahayn qiyaaska saxiixa ahi tasaawiya alyowmayni fi alxukmi litasaawiihima fi alcilla sinnaanshaha labada maalmood siman yihiin oo xukunka ka siman yihiin sinnaanshahay cillada ka siman yihiin daraaddeed inay xukunkana uga siman yihiin ila qaacidu waxay tahay alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadam cilladii hadday mawdic ku keensatay xukunka mawdic kale hadday ku sugantahayna waa inay keensataa faalxukmu daa'irun maca alcilla addaliilu alkhaamis daliilka shanaad ikhtilaafu aqwaali almuxadidiina wadiraabuha waxaa u deliila kuwa xadidaya oo xad u yeelaya aanu dhaafayn ama xagga bilowga xad ha uga yeelaan ama xagga dhammaanshaha xad ha uga yeelaan ama xagga yaraanshaha xad ha uga yeelaan ya aqalu zaman alxayd ama xagga badnaanshaha xad ha uga yeelaan kuwa xadidayoo xad u yeelaya aanu ka tallaabayn iskhilaafka iskhilaafeen wadiraabuhaa baraambarka isbaraambareen oo hadalkoodu isgaraaco iska hor yimi ayaa isaguna daliil ah suu daliilu yahay faina dalika yadullu cala annahu laysa fi lmas'alati daliilun yajibu almasiiru ilayhi waayo kaasi wuxuu ku tusinayaa inaanu mas'alada ku sugnayn daliil ay waajib tahay in xaggiisa loo noqdo oo isaga la raacaa inaanu daliilkaasi mas'alada ku sugnayn ayuu caddaynaya wa innamaa hiya axkaamun ijtihaadiyatun mucaradatun lilkhata'i waasawaab ee waxay ahaatay oo qura axkaam ijtihaad loo nisbeeyey oo u bandhigan gef iyo saxnaan mid walba bimacnaa aqbali karta inay sawaab noqoto aqbalina karta inay khata' noqoto laysa axaduhumaa awlaa bilitibaaci min alaakhar midkood ugama awlaysna oo ugama dhowa raacista ka kale daatadooda uma kala xaqnimo badna in la raaco waxay ugu kala xaqnimo badnaan lahaayeen bidaliil hadday la socoto mar haddaanu daliil la socon midkoodka kale kama awlaysna waayo alaqwaalu alcaariyatu can iddaliili mutasaawiya aqwaasha deliilka ka marani waa siman tahay ictibaar waxay ku kala yeelataa aqwaashu in midna deliil haysto midna deliil ka maran yahay markaasaa kii deliilka haysta wuxuu noqonayaa isagu muctabar kii deliil waayeyna wuxuu noqonayaa ee deliil ka khilaafayna mulqan in la tuuraayo ayuu noqonayaa oon la ictibaarin waalmarjicu cinda annisaaci ila alkitaabi waasunna waxaa loo noqonaya meesha loo noqonaya marka la iskhilaafana waa kitaabka sunnada faida tabayana nuska qaarkood waxaa idinka dhacay faida tabayana faida tabayana quwat lqawli anahu laa xadda liaqali alxaydi walaa liakarih markay caddaatay odrhodka la odhanaya inuu xoog leeyahay qowlka la odhanayo annahu laa xadda liaqali alxaydi walaa liakarihi qawinimadiisu markay caddaatay inuu qowl qawiya yahay wa annahu alqowlu araajix iyo inuu qowlka miisaanka lehee raajixa inuu yahay markay caddaato faclam idaad waxay noqonaysaa laakiin dee waa laazimat alwuquuc inta shardiyada waa inagii soo sheegnay miraaran cadiidan iyo idaadu inay kala duwan yihiin ana in shakaktu wajadtumunii jaaziman wa jazamtu fa inanii lam ajzimi marka furuuqdu waxay tahay idaada waxa lagu sheegaana haaliban waa laazim alwuquuc waa shay waaqicoo dhacaya aan baaqanayn innaba la hubo intana waa mashkuuku lwuquuc mashkuukun wuquucuhu dhicitaankiisu waa mid laga shagisan waxay ka dhigan tahay in marka la yidhaahdo hadday dhacdo yacni ama ay markaa waxa weeyaan xasisho kaannahu laleeyahy ma dhacayso ashyaada qaarkood sidaas aawoodee waxaa la geliyaa ashya mustaxiila fii bacdi alaxyaan lain ashrakta layaxbatanna camaluk nebi kasta ilaahay wuxuu ku yidhi haddaad shirki la timaaddo qatcanna waxaa la garanayaa nebi inaanu shirki la imanayn camalkaa waa buraya fa idaa tabayana markay caddaato way caddaanaysaaye quwatu alqawli odrhodka la odhanaya inuu xoog leeyahay annahu laa xadda liaqali alxayd xad male xaydka inta ugu yar wala liaksarihi inta ugu badantoonna wa annahu alqowl raajix iyo inuu yahay qowlka miisaan kale faclam anna kula maa ra'athu almar'atu min damin abiiciyin waxaad ogaataa faclam anna kula maa ra'athu almar'atu wax kastay aragto gabadhu oo min damin dabiiciyin dhiig dabiiciya ah laysa lahu sababun min jurxin wa naxwihi fahuwa damu lxayd min hayri taqdiirin intaan la gaadhin baa la qoranaya intaas intaasaa inaga dhacday anna kula maa ra'athu almar'atu min damin abiiciyin laysa lahu sababun min jurxin wa naxwihi fahuwa damu lxaywan oo aan wax sababa lahayn oo aan dhaawac aanu keensan wax la midina aanu keensan oo dhiiggaa sababin sabab dhaawac ma leh sabab kalena ma leh sabab dhalma ma leh fahuwa damu lxayd waa dhiig xayd weeye min hayri taqdiirin bizaman zamanka iyo wakhtiga xaydku uu joogayo yadaan zaman lagu qadarayn aw sinnin ama da'aan lagu qadarayn oo laodhan waa da'daa bes wakhtina laguma qadarayo da'na laguma qadarayo ilaa an yakuuna mustamiran inuu noqdo mooyaane mid daa'imay cala almar'ati gabadha ku daa'imo laa yanqaticu abadan weligii aan go'ayn aw yanqaticu muddatan yasiiratan ama go'ayo wakhti yar kalyowmi walyowmayni sida maalin ama laba maalmood fii shahri bisha gudaheeda fayakuunu istixaada marka wuxuu noqonaya istixaada ayuu noqonaya wa sayaati in sha allahu tacaala waxaa inoo iman doona hadduu ilaahay doono bayaanu istixaadati wa istixaadada caddaynta la caddaynaayo iyo axkaamteeda ayaa iman doonaa qaacidadan culammadu waa sheegeen ibnu taymiyana sheikhu waa ka soo naqlinaya culamo kalena saasi leeg bay u sheegeen ibnu rushdi laftiisu wuxuu yidhi maa taraahu almar'atu min addami maxmuulun calaa annahu damu lxayd shay weliba asal buu leeyihi dhiigga gabadha ka imanaya haddaanu sabab dhalma kaga iman sabab dhaawacna aanu kaga iman asal waxa ah inuu damu xayd yahay maa taraahu almar'atu min addami yacanii wixii asalka khilaafsani wuxuu u baahan yahay yacnii caddayn ama deliil buu u baahan yahy ya maa kaana calaa aslihi laa yus'alu canhu shaygu hadduu asalkiisa ku sugan yahay laysma weydiiyo lama yidhahdo maxaa caddaynaya inuu yahay li'annahu baaqin calaa aslih laakiin wixii khilaaful asligaa laysweydiiyaa oo la yidhaahdaa maxaa bayinoo caddaynaya inuu asalkii khilaafsan yahay ibnu rushdi wuxuu odhanaya maa taraahu almar'atu min addami maxmuulun cala annahu damu lxayd wa maxkuumun lahu bixukmihi xataa yuclama annahu laysa dama xayd ilaa la ogaado dhiig xayd inaanu ahayn waxaa la ictibaaraya inu dhiig xayd yahay saasaa la ictibaarina bacdi kale waa tacliiliyeen arrinkaasoo waxay yidhahdeen lianna dama alxaydi damu tabiicati wa jibilla wa damu listixaadati damun caaridun limaradin caarid waayo dhiigga xaydku waa dhiig dabiico ah oo abuur markaa ah yacni dumarka ku abuuran cillo wax ku yimi maaha xanuun wax ku yimi maaha dhaawac wax ku yimi maaha waa damu tabiicati wa jibilla damu listixaadana waa damu caarid waa damu wa damun caaridun limaradin caarid waalaslu walianna ixtimaala kownihi istixaadatan shakun aqbalaadda uu aqbali karo inuu noqdo istixaado waa shaki waashaku laa yaqdii cala alasli wakhtigaa inaga dhacay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatubu ilayk